asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wmustafa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacdu alfasl khaamis waxa aynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii labaad kitaabka shan qaybood wey qaybta koobaad caqiido wey qaybta labaadna adab wey qaybta saddexaadna akhlaaq wey qaybta afraadna cibaadaad wey qaybta shanaadna mucaamalad wey waxaynu ku jirnay qaybtii labaad oo adabta waxaynu maraynay alfasl alkhamiis fasalkii shanaad wuxuu ku saabsan yahay fi ladabi maca anafs fasalkan halis wey nafta cadow adiga kugu saabsan wey ilaahna qur-aankiisa kariimka ah uu noogu sheegay ina nafsa la amaaratun bisuu marka cadowga afartaa ee cadowulinsaanka la yihaah ay nafta ka mid tahay shaydaanka ka mid yahay adduunyada ka mid tahay hawada ka mid tahay bay ugu halisan tahay maxaa jira nafta adigii bay kugu dhex jirtaa oo waa qeyb ka mida ah. wa maca daalik bay ku baabi'inaysa markaa naftaas sida laysaga ogaan lahaa loola dhaqmi lahaa uu fasalkan ku saabsan yahay kolkaa tixgelinaya taqdiir buu fasalka mudan yahay sida fasaladii ka horeeyeyba aada u dhegeysta alfaslu alkhaamis fasalkii shanaad fi ladabi adabu uu fasal yahay maca nafsi nafta maxeeda leedab qaato yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay lianna sacaadatahu qofka muslimkaa liibaantiisa fii kiltaa xayaatayhi muslimka labadiisa nololood mid la arkaba gudaheed uu ku liibaano aluulaa nolosha hore midda haddaan ku suganahaya wathaaniyati nolosha labaadee taakhiraa labadaba liibaanu muslimka ku liibaano noloshiisaan hore adduunka iyo noloshiisa dambe aakhirada liibaanu labadaa noolood ku liibaano mawquufatun waxay ku taagan tahay liibaantaas calaa madaa taadiibi nafsihi qofka muslima naftiisa edbinteeda intay dhantahay qofka muslimkaa naftiisa edbinteeda yoolkeeda baa isagoo liibaanaana ay ku taagan tahay oo hadduu naftiisii edbiyo adduun iyo aakhira waa ku liibaanay hadduusan edbininna labadiiba waa ku baaba saasuu rumaysan yahay yuuminu lmuslimu muslim wuxuu rumaysan yahay lianna sacaadatahu isaga liibaantiisa fii kiltaa xayaatayhi muslimka labadiisa nololood mid la arkaba gudaheed uu ku liibaano aluulaa midda hore oo noloshii adduuna wathaaniyati tii labaad oo noloshii aakhiraa mawquufatun waxay ku taagan tahay liibaanta calaa madaa ta'diibi nafsihi muslimka naftiisa naftaa edbinteeda edbintaa yoolkeeda wa tadyiibihaa nafta wanaajinteeda oo dembiga iyo xumaha inta nafta laga edbiyo markaa iyadii la wanaajiyo la udbiyo wa taskiyatihaa taskiyati nafsi naftii hufideeda xumaha laga hufo wa tadhiirihaa naftii dhaqideeda xumaha laga dhaqo kamaana shaqaaha shaqaa'a nafsi nafta ayaan daradeeda manuutun wuxuu ku tixan yahay bifasaadihaa fasaadi nafsi nafta kharibnaanteeda ay kharibnaato wa tadsiyatihaa naftii xumo lagu duugo wa khubtihaa nafta xumaanteeda wadaalika arrinka aan sheegnayna lil daliilyaal baa ugu wacan adiladii alhatiyati imanaysay wey qowluhu tacaalaa eebba weyne hadalkii ayaa u horreeya uu eebba yidhi qad waxaa dhaba aflaxa inuu liibaanay man qofka zakaaha naftiisii hufa waqad khaaba waxaa hoogay man qofka dasaaha naftiisu xumo ku duugow daar eebow naftiisii qofka daahiriya ee xumaha iyo dembiga xun kala dagaalama kaa waa liibaanay <clears throat> qofka naftiisa duuga ee dembiga iyo xumaha ku dhex duugana waa hogay kad waxaa dhaba aflaxa inuu liibaanay man qofka sakaaha naftii dahiray waqad khaaba waxaa hoogay man qofka dasaaha naftii xumaan ku duugayu wa qowlu eebbaweyne qowlkiisiina waa u daliil ina aladiina wax kadabuu beeniyeen biaayaatina aayaadkii annaga eebba aan dejinay aayaadkii waxyiga iyo kuwii kowniga iyo kuwii mucjisaadka intaba aayadnimaa kulmaysa waxyiga eebbuu soo dejiye aayad wey koonkoo dhanna aayad wey tadullu cala allaahi casa wajal mucjizaadka rususha lagu ayiday ayaad wey idan waa la jamciyey saddexdiiba waa beeniyeen <clears throat> ina aladiina waha kadabuu beeniyeen biaayaatina inaga eebbaweyne aayaadkanagii beeniyey oo wastakbaruu iska weynaysiiyeen canha aayaadka inay aayaadka eebba u hoggaansamaan oy rumeeyaan oy raacaan oy ku dhowaan baysanka ka taageen wastakbaruu iska kibriyey canhaa aayaadkii xaggooda laa tufataxu laa tuftaxu qiro kale wey looma furo lahum iyaga abwaabu samaa samada albaabadeeda looma furo oo acmaashooda iyo waxooda samada ma koraan walaa yadkhuluun mana galaan aljannata jannana ma galaan xataa yelija aljamalu ilaa neefgeela ka galo fii sami alkhiyaad cirba duleelkeedu marka neef gele leh cirba duleelkeed ma geli karaayo abad mustaxiilu kolka saas oo kale ayaa iyaga in loo furo samaawaadka oo ay arwaaxdoodii axmaashooda tagaan oy janno galaanna saasoo kale suuragal maaha waxaa la yidhaahdaa wamaa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil waxaan suuragal ahayn wixii lagu xidaa suuragal ma camalkoodii oo la kor yeelo iyo janno inay galaan waxaa lagu xiday in riti irbad galo in neefgeela irbad galana suuragal ma aha idan inay janno iyaga galaanna suuragal ma aha laa tufataxu looma furo lahum iyaga abwaabu sama samada albaabadeeda walaa yadkhuluun mana galaan aljannata janno ma galaan xataa yelija aljamal ilaa neefgeela ka galo fii sami ilkhiyaar irba dulaalkeed gudaheeda uu ka galo wakadaalik sidaa laydiin sheegay baan najzi ku abaalmarinaynaa almujrimiin kuwa dembiyada waaweyn saasaan ku abaalmarinaynaa oo lahum waxay leeyihiin min jahanam jahanama xaggeed mihaadun gogol bay ka leeyihiin wa min fowqihim korkoodana hawaashun sabool naareed bay leeyihin meel baa lagu haruuriyey markaasaa hoosna jahanama loo goglay korna jahanamo lagu daboolay kolkaa meelay ka neefsato ama inakas uga baxo male woy lahum waxay leeyihiin min jahanam jahanama xaggeed mujrimiin waxay ka leeyihiin mihaadun gogol oo dhulka hoose jahanama waxyaa iga dafasirtay wa ina jahanama la muxiitatun bilkaafiriin dhan walbay ka koobtay kolkaa hoos iyadiibaa u goglan korna iyadiibaa ku daboolan dhinacyihiina iyadiibaa ka jirta wa min fawqihim korkoodana khawaashin daboollay ku leeyihiin wakadaalika sidaa laydiin sheegay baa najzi ku abaalmarin doonaa aldaalimiin waxalla wixii dulmi fala ee shirki gala ee rabbi dulmiya ama addoommada dulmiya ama naftiisa dulmiya abaalka u yaalla kaa laydiin sheegay amaa dadka qaybtiisii kale atarhiibu watarhiibu qoladii horaa la sheegay yaynaga cabsi geliyey qoladii dambe waaladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey waxamiluu camal falay asaalixaat acmaal wanaagsan waxaa eebba yidhi laa nukalif mama mashaqayno nafsa naf kuma mashaqayno ilaa uusaa sabarteed maahana wax ka jumla muctarida waxa weeye wacamilu saalixaad marka la yihi in la moodo camalka saalixa waxaan la xamili karin een la gudan karin markaasaa eebba yihi naf waxay awoodda maahaane wax kale kumaba xibsaarna wey waaladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey ee wacamiluu camal falay asaalixaad acmaal wanaagsan camal falay laa nukalif ma xilsaarno nafsa naf ilaa uu sacaha naf la arkaba intay awoodo ma ahaane in kale uma xilsaarno ulaa'ika kuwaana asxaabuuljanna janno dadkeed wey hum iyaga fiiha janno gudaheed bay khaaliduun kuwaalayaan wa qowluh ilaa qowlkiisiina waa uu ku sheegay walcasri baan ku dhaartay casriga wakhtigiisa oo ka hadda aynu ku sugan nahay ama adduunka oo dhan baaba casri la yiraa ama casrigii nabiga u noolaa calayhi salaatu wasalaam mid la arkaba waa soo galaya waalcasri waktigaan ku dhaartay ilaah khaaliqa marna isagaa isku dhaartay marna makhluuqiisuu ku dhaartay laakiin innaga inaynu makhluuq ku dhaarana ma banaanta ma banaano biqowli rasuuli sala allahu calayhi wasalam baa u daliila man kaana xaalifan qofka dhaar doonaya falyaxlif billaah ilaaha ku dhaarto aw liyasmud ha iska aamusa wey amaa isaga khaaliqa yafcalu maa yashaa facaalu limaa yuriid mar isagaa isku dhaaranaya fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin watallaahi la akiidanna asnaamakum tallaahi latus'alunna camaa kuntum taftaruun saasuu isugu dhaaranayo marna makhluuqiisuu ku dhaarana sidaanoo kale walaas walleyl waaduxaa waashamsi waalfajri waasamaay buu intaba ku dhaartay walow ilaah makhluuqa qeybtuu ku dhaarto ay leeyihiin macno gaar ahaaneed waalcasri wakhtigaan ku dhaartay ina alinsaana ashu jinsiyow waa kulul insaani dad suu leeyahay ina alinsaana dad oo dhan lafii khusrin khasaare gudihii baa dad dhammaantii ku sugan yahay cid laga reebay male dad dhan yahay khasaaruu ku sugan yahay khasaarahaas dadka inuu ku sugan yahay eebba ku dhaartay istifnahana yimin ila aladiina dad maahaane aamanuu xaqa rumeeyey oon khasaarin wa camiluu camal falay asaalixaad acmaal wanaagsan oonan khasaarin watawaasow isu dardaarmay bilxaqi run cad watawaasow isu dardaarmay bisabri dulqaadi laba muslimoo kulantay oo wax isu sheegaysa waxaan xaqiya sabar ahayn inay isu sheegaan ma banaana daliilkiina waa ka wixii la isu sheego in xaqiya sabar ahayn lafay khusrintii hore ku jira wax lagu baaba-ayo marka inta la kulmo inaan xaq laysu sheegin oon sabar laysu sheegin oon imaan iyo camal suuban laysu sheegin lafii khusri tii hore ayay ku jirtaa waxaa khasaare ka badbaadaya dadka hadday kulmaan way baashaalayaan wax isu sheegayaan dardaarmayaan tashanayaan isu sheega xaq bas iyo sabru cala alxaq xaqii waxoogaa culays ayuu leeyahay wuxuu markaa u baahan yahay sabrin la sabro oo wixii dhibaataa ee ku soo gaara kuuna soo gaara xaqa sababtiisii inaad sabirto wey kolkaa xaqii iyo sabar xaqa lagu sabro labadaa un walcasri baan ku dhaartay ina alinsaana dad dhammaantiisa lafii khusrin khasaare gudihii wuu ku sugan yahay ila aladiina dad maahaane aamanuu xaqa rumeeyey waxamiluu xamal falay asaalixaat acmaal suuban watawaasow isu dardaarmay bilxaqi rulcad watawaasow isu dardaarmay bisabri dulqad wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina adab maxa nafsi uu ku sheegay sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi kullukum saad u dhantihiin eed ummadda u tihiin yadkhulu ljanna kulligiin janna waa galaya ilaa man qof aanan janno gelin maahaane aabaa janno diiday asxaabtu waa yaabeen ma qof janno diidayaa jira qaaluu waxay yidhaahdeen waman yaaba oo yaa janno diidaya yaa rasuulallah eebba weyne rasuulkiisiiyo qaala rasuulka wuxuu yidhi man ataacanii qofka warkayga yeela dakhala aljanna jannuu galaa waman xasaanii qofka warkayga diidaana faqad aba jannuu diiday wa qowlih nabiga qowlkiisiina waa lagu sheegay sala allahu calayhi wasalama kullu nnaas dadsu u dhan yahay yaqdu subaxdii buu ka lahaa fa baayicun mid gadaayaa ku jira nafsahu naftiisa eebba ka gadaaya fa muctiquhaa waa xuraynaya aw muubiquha naaftiisii buu halaagaya oo naar gelinayaw xadiidku yaa buu leeyay nolosheenni buu ka sheekaynaya waxaa weeye marka waaga baryo qof laarkaba waa baxa qof aan shaqaynayn inuguma jiro laakiin shaqadii la qabtay labay ku urursanaysa shaqadii aada maanta ka shaqaynaysay laba unbay mid noqonaysa wax rabbi raalli ka yah oo rasuulka ku baray oo kitaabka iyo sunnaha ku yaal inuu yahay waxaad ku shaqaynaysay kolkaa naftaadii baad naarka xulaysay waxaan waxaa ahayn baad haysay naftaadii baad halaagtay shaqadii labadaa wixii rabbi kuu diray ee adigoo dhanba loo abuuray ee cibaado rabbi ahaa ee rabbi qur-aankiisa kariimka uu noogu sheegay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun haddii shaqadaad maanta dhan haysay afka ka shaqe adinka ka shaqe maskaxdiiyo maanka ka shaqe wixii aad maanta dhan ka shaqaynaysay wixii lagu abuuray ee cibaado ah hadduu yahay naftaadii baad naar ka soo xuraysay hadduusan ahayn waxaad maanta ka shaqaynaysay adaa isog allaana kula og malaa'ig baana lagu diray oo ku dulfuusha oo ka shaqaynaysa dhaqdhaqaaqaaga xarakaadkaaga sakanaadkaada wasakan sadaqa allaahu fii qowlihi ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuun maa tafcalu kamaa qaala rasuulu sala allahu calayhi wasalam yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyl wamalaa'ikatu binnahaar malaa'ig baa suukii badasha qola casarkii timaada ilaa subaxday nala jirayaan kuwana subaxdii bay imaanayaan ilaa casarkii bay nala jirayaan waxay isbedelaan casarka markaynu tukanayno iyo salaada subax markaynu tukanayno labadaa goor bay isbedelaano waa inala joogaan markaynu salaada casar tukanaynana waa inala joogaan fajarka markaynu tukanaynana waa joogaan markaasay isbedelaan salaadu lamaato qola markaasay samada ka timid iyo rabbi qolana markaasay samada aaday iyo rabbi fayasaluuhum wahuwa aclamu bih isagoo ka og malaa'igta u weydiinaya maadaa taraktum cibaadii wa maadaa aataytum addoommahayga markaad u tagteen qoladiinnii saakay subxii tagtay maxaad ugu tagteen qoladiinna casarkii ka timidna maxaa uga timaadeen qoladii nii tagtay haddaad tagteen maxaa la hayey qoladii nii timid haddaad ka timaadeen maxaa la hayey markaasay yidhaahdaan ataynaahum wahum yusalluun wa taraknaahum wahum yusalluun haddaan saakay u tagnay subaxdii fajirkii bay tukanayeen haddii casarkii aanu ka nimid casarkii bay tukanayeen markay sidaa u sheegaan eebba yidhaahdaa malaa'igta waa shaqaale waa ilaa in la tukaday iyo inaan la tukan allaa ka og malaa'igta wamaxa daalik uu hawshii iyaga loo diray weydiinaya markaasuu yidhaahdaa ushidukum waxaan idin marageliyey bianii qad afartu lahu ogaan kuwa dembigoodii waa dhaaf markaasaa bacdulmalaa'ika yidhaahdaa fiihim fulaan wa fulaan dad baa ku jira u yimid salaada haddii la galo aad ka baxa urursati een salaad u iman tal xumou yimid markaasaa la yidhi kaana waa la cafiyey hum qowmun laa yushqa jaliisuhum intooda quman sharaftooda baan kii yimid kabaaba xaday ku cafiyey haddaadan imayn casarkii iyo fajarkii kolka se waxaa ku heleysa waa kaala dabu maca nafsi idan kullu nnaasi dadka dhammaantii yakdu subaxdii buu jarmaadaa waa ka laayo yakdu macnaheedii yaxmalu waa shaqeeyaa wey shaqadii labay noqotay fa baayicun mid gadaya nafsahu eebba ka gadaya oo fa muctiquhaa xuraynaya aw amase muubiquhaa naftiisii naar gelinaya oo kuwan la naaray maxaa loo naaray waxay sameeyeen baa loo naaray ha u qaadanina inay naartu rakiista waa la shaqaystaa naarta waa la shaqaystaa udkhulu nnaara bimaa kuntum tagsibuun waxaad kasbateen gaalnimo iyo shirki iyo nifaaq macsiyo iyo been iyo dil iyo dhac iyo bililiqsi iyo khamro waxaasaa loo maray naarka siha lagu heli ma aada iska joogto maya waa la shaqaysta hawsha naarta lagu sababu ahee lagu galo iyo midda jannada tan jannadaa rakiisan dhib inaad masaajidkaan timaado ood weyso qaadatoo tukatoo darsiga dhegeysto maxay kuugu fadhidaa kharaj waata camalkii jannada lagu gelayo kharajba kuma fadhiyo laakiin midka naarta kharaj buu ku fadhiya waa inaad naftaada iyo maalkaagaba dhiibto saasaad ku naargelaysaa idan naarta waa la kasbaday jannadana waa sidoo kale ilaah baa qadaro iraadeeyey haddana dadaal bay u baahantay in allaha ashtara min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bi-anna lahum aljanna ilaah baa muuminiintii naftoodii iyo maalkoodii ka gatay jannuna ugu bedelay naftaadii iyo maalkaagii waxaad ku dhiibaysaa wixii rabbi raalli ka yahay adigana jannaad qaadanaysa adigaa mustafiida sababta waxaa weye naftaadi iyo maalkaaga ma adigaad malihid naftaadi iyo maalkaaga ilahaale jannadana yaale ilaahaale kolka ma wax ilaaleeyahay baad isku badbedelo weyday ilaa adiga wax keen lagu leeyahy male waxaad keeni kartana male naftiiyo maalka asagaa ku siiyey markuu ku siiyey kadib uu ku yidhi naftaan aan ku siiyey iyo maalkan aan ku siiyey saan ku taliyay yeel aan janno ku siiye adiga marka waxaaga saalaxwaato wa wax meeshaaad keentay iyo waxa kuu yaal iyo waxa tahay midna lama arko allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum uu ka gatay lianna lahum aljanna inay leeyihiin uu uga gatay aw muubiquha isagaa naftiisi halaagayo kamaa yu'minu lmuslimu sida qofka muslimka uu u rumaysan yahay bianna maa shay tadharu ay ku daahir noqoto ku dhaqanto caleyhi korkiisa annafsu naftu waxa ay ku daahir noqoto oy ku dhaqanto watazku ay nafta ku hufanto huwa xasanatu liimaan iimaanka xasanadiisa iyo walcamal xasanati alcamal asaalixi ee suuban oo iimaanka iyo camalkaa suuban ee ku dadaal la leeyahay waa naftii hufaya oo daahir ka dhigaya marka waabaad garatay iimaanka iyo camalka saalixa waa ku rashaxayaan jan ku rashaxayaan maxaa jira naftii bay hufeen naftii markay hufeenna qad aflaxa man zakaa jannad markaa gashay kamaa yuuminu lmuslimu muslimka su uu rumaysan yahay biana ma waxa ay tadaru ku daahir noqoto caleyhi korkiisa annafsu naftu waxay ku daahir noqoto oo tasku ay naftu ku hufanaato huwa kaas xasanatu liimaan iimaanka xasanadiisii wey walcamal camalkii xasanadiisii asaalixi ee suubanaaw waxaan laleeyahay iimaanka iyo camalka suuban ee la sameeyey ajri iyo xasana baa laga dhigaya xasanadii baa naftii hufaysa naftii janna kasi kol bilcagsi walxagsu bilcagsi nafta waxa duleeya hadhowena argaya waa maxay alkufru walmacasiya waa diidada xaqa la diidayo ee rabbi lagu gaxonsaynayo ee shareecada laga leexanayo baa naftii adduunkana dembi gelinaya aakhirana cadaab geynaya saasuu rumaysan yahay wa anama shayga ay tatadasa ku dulowdo bihi isaga nafta oo watakbasu ay ku xumaato oo watafsudu ay ku kharibanto huwa kaasna sayi-aatu lkufri gaalnimada xumaheedii wey waalmacaasi alla khilaafidda xumaheedii wey qaala tacaala eeba wuxuu yihi dhegeyso daliilka waaqimi salaata addoonkii baa laga hadlay salaada toosi waxaad toosisaa maanta oo dhan tuka laguma oran wax oo dhan tukana laguma oran aa muddo gabana habeenkii iyo maalintii afar iyo labaatan saac bay ka koobmaa shanta waqti inta lagu tukado markii la uruuriyana hal saac ma dhanna salaada subax maxay kaliftaa haddii loo dadaalo toban daqiiqay kaliftaa duurkii hadduusan ka yarin casarkii maqribkii cishigii shantii wakti mid la arkaba toban daqiiqa inuu kalifa ka dhig shan tobnood waa meeqa konton daqiiqo wey saxaddii maxaa ka dhiman toban daqiiqa ka dhiman haddaba shanta salaadood ee nala batay oo aan moodayna haddaan jamaacad iyo masaajidka ku xidhanna oon subaxdii nimaadno duhurkii nimaadno casarkii nimaadno maqribkii nimaadno ceshihii nimaadno waxaan moodaynaa in waktigeeni masaajidka ku lumay maantana dukashaan ku jirna konton daqiiqay noqotay tayib afar iyo labaatankii saaca kale saddex iyo labaatan saaco toosa iyo halkii saac toban daqiiqoo ka dhiman intaas maxaad ka shaqaynaysa hawlahaad ka shaqaynaysa ma xusuusnid waxna kula bean iyo bakti iyo barbagaadaad subaysa hal sac laba sac saddex sac daqiiqa kulama limaada waxaa khayrku kuula cuslaaday ee tobankii daqiiqee salaada lagu jiray uu kuula noqday hal sac waa tasyiinu shaytaan wazayana lahum shaydaanu acmaalahum shaydaankiibaa gafki iyo dembigii basal iyo toon iyo xusba kuuku daraayo oo kula macayi camalkii saalix ahaana saxar buluq buu kuugu darayaa kharaar ur rama idan waa lagu gaartay gaxnaad awal yaad ku jirtaa hadaad masaajidka fariisato oo jus akrido dhabarka iyo luqunta iyo madaxa haddaad been sheegayso xagee ku xanuunta meel ku xanuunta laakiin jus akri indhihii beriq beriq beriq waa ku madoobaadeen luquntii waa ku xanuuntay bakuradii waa ku daaleen saad jaamac u juz intee lagu akriyaa muddo gabana yaa lagu akriya idan aqiimi salaata salaada toosi darafayi nahaar maalinta labadeeda gees waa duurkii casarki maalinta awalkeeda hore maalinta labaiyo toban sacbo qoraxda markay soo baxday bilaabatay lix sac markii la joogo waxaa dhammaatay daraftii hore maalinta duurkii muxuu noqday maalinta niskeeda hore daraftii u dambeysay casarkiina muxuu noqday daraftii labaad darafay nahaar maalinta labadeeda daraf alcasr waduhur waa zuulafan gaballo min alleyli ka mid ah maqribkii iyo xeshihii iyo fajarkiina waa qaybo qeybo kamida habeenkii salaadda markaad intaad toosiisay maxaad heshay salaadii markaad toosiisay tarafayin nahaar wasulafan gaballo min alleyli ka mida waxaad heshay ina alxasanaati yudhibna sayiaat marka nafta inay hufayso xasanaadkii muxuu sameeyey dembiyaalkii buu xaqay kolka salaadii iyo weysaqaadkii iyo istikfaartii qiraa'atulqur-aanka cumradii qur-aan akrinti ina alxasanaati yudhibna sayaad xasanadii waxay xaaqday xumayaalka kolka markaadan xasanadan ku dadaalin xumaagii maxaa xaaqay soo adigoo dembi la kaxa kufaayo alla hortegi maysid qiyaamo kolkaa qurmoonkaaga xaggee kuu qalanta naarta kaliyeyta yaa adigoo waxaa wata janna miyaa waxaa la geeyaa uma qalantid ahalna uma yihid waa uraysa adigoo dhan naftaada dembi baad ku duugtay xaggaa lagu geynayo waxa qurmoon meel baa loogu talagalay qashin qubka masbalada yaa lagu geynayaa waana naafta wasadaqa allahu fii qowli alkhabiisaatu lilkhabiisiin xumaha waa isleeyihin waxa xun naar baa iskale watayibaatu litayibiin waxa fiican way isleeyihiin oo qofkan fiican ee xasanaadka ku dadaalay xasanaadkii sayi-adii baabiisay midkaaya jannu tagaaya see naaru tagaaya macquul miya inuu midkaa udgaa cadaalad miya ka midkaa in la geeya naar kaas uraana janno la geeyo suuragal aqimi salaata salaada toosi tarafay nahaar maalinta labadeeda gees wasulafan gaballo min alleyli habeenkii kamida in alxasanaat wanaagyaalka ay salaadu ka mid tahay yudhibna waxay baabi'iyaan asayiyaat xunayaalka ayadu isaguu nusuul bay lahay wadaa saxaabiya baa timirkadan jiray oo laga faa'iidaysaa wanaaggiisa wadaadii intay soo wanaagtay bay makaarkii gashay kolkay makaasiinkii gashay iyo dukaankiina khasaaray makaasiinkiina khasaaray wadaadiina ku bogsaday leeyihi waankiis iyadii wacyi waaniga itaqila itaqila si uu wacdinaysa baa isna wax idin saameeyey wadaadii waa ka soo fakatay wax kale ma yeelin aantaa taabashiya ama joojinahayn waxa ma joojiyey wax kale ma dhihi goor kalabay ahayd marka wadaadkii intiibu hay waaye hadaa hadda lagu yaqaan qofka muslimka ee toosan iyo qofka kallocan waxa wey qofka muslimkee toosan dembi ka ugu yar hadduu galo ma goyanka ma hargeli karo waxuu guri ma cuni karo damiirkiisaa gubaya qalbigiisaa hurinaya laakiin midkaan hadduu akhuri hadduu maqaso waxba lama sidii nabigu ku tilmaamoo kale qofka muuminkaa markii dembiga ka yimaad darka inuu kusoo dumaayuu mooda midka kanna kolkuu dembiga galaayo daqsin hortiisa buubid ku maray ayuu mooda intii waxay waaye qur-aankii buu iska xeelay banaanku waa in la fari casarkii markii masaajidkii laga adaamay buu u tegey dadku ugu horreeyey marka nabiga gurigiisuu kusoo sunaysan jiray salaadii markii laaqoomuu yimid wakti kale ma heli intaa nabigu gaadayey inuu yidhaaho asabtu xaddan haaqimu calay naf baan galay iyagoo yaa rasuulallah naftu yaayan iga bixin oo gafkaan sameeyey aan alle ula tegini salaada markii laga baxo markaasuu yihi yaa rasuulallah asabtu xadan faaqimu calaya ilaah baan gafka galay in waxaa rabaa xuduudii layga oofiyo nabiga wejiguu ka dadbay xaguu ka joogsaday wejigu ka dadbay xaguu ka joogsaday wejiguu ka dadbay wuxuu rabaa inuu isaasturo oo uu towbad keeno kana ma ogola naftiisiibuu ciqaabayo markaasaa nabigu yihi salaata xatar manala tukata markaasuu yii ya allah wa idinla tukaday markaasuu yihi ina alxasanaat idinla sayaa aayadduna sidii bay ku timi ina alxasanaat idinla sayaa kolka wadaaduu taataabtay casarkuu tukadaa baabi'iyey saxaabiga su-aal buu nabiga weydiiyey aan u baahnayn in nabiga lainoo weydiiyo ila hadda anaga nabi nooma jeex weydiino ali yaa rasuula allahi khaasatan am lijamiici ummati caamatan hawshaan ay salaadii casar dembigaan gali baabiisay ma aanay ii gaar tahay mase ummadoo dhan bay u taallaa markaasaa nabigu yihi bal lijamiici lumma adiga ilaahay madan gaaru kaaleey ummadoo dhan bay u taallaa oo qof alla qofkii gafgala ka gadaal xasana la yimaada xadiidkiina waa si yadfaci sayi-ati tadcuuha waa tirtiraysa wa aqimi salaa salaada toos tarafayi nahaar maalinta labadeeda gees iyo wazulafan qaybo min alleyli habeenka ka mida ina alxasanaat wanaagyaalka yidhibna waxay tabiyaan asayaad xumaanyaalka wa qowli ilaa qowlkiisii balraana bashiguu ka bilaabay bal raana waxaan miririyey calaa quluubihim mujrimiinta qalbiyaalkooda korkeeda waxaa miririyey maagafafka iyo gardarada iyo gaalnimada ay kaanu ahaan jireen yagsibuun kuwa garabsado kolka dembigii la samaynayey sidee noqday dhibic madow buu noqday isagoo dhibic madowa ah. isaguna waxuu rabo dembiga ha noqday waxaan dembiga samaynayso dhibic madow yuu isu bedelaya qalbiga yuu ku dhagaya dembiga ku xigana sidoo kale wey ilaa marka dambe qalbigoo dhan kuu koomo markaa markuu qalbiga didigii madoobaado waa ku dhamaatay rajamadiisa khatama allahu calaa quluubihim am calaa quluubin aqfaaluha ulaaika aladiina dabaca allahu calaa quluubihim dabciga la sheegay marka waa madowgaas kolkaa kadib soo noqon maysa laakiin markii aad gafkii gaso waad xasano ka dabageysay dabicii waa buuftay wahaakada kolka qalbigaaga intuu ifaayana dab waxaad leedahay amal weyn bal raana waxaa miririyey calaa quluubihim iyaga laabyaalkooda korkeeda maa gafafka ay kaanuu fi dunyaa ku ahaan jireen yagsibuun kuwa gaabsada waqaala rasuulullah alla rasuulkii wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam eebooyi nabiga korkiisa naxariisiyo nabadgelyaha ku badiya ina almu'min qofka eebba rumeeyey idaa adnaba hadduu dembaabo demban hal dembi kaana wuxuu dembigii noqdaa nugsatan dhibic sawdaa madow fii qalbihi qalbigiisa ku dhegan fain taaba hadduu eebba u noqdo oo gafkii ka noqdo oo waa nasa nasara uu imaa yansaranaka min ashaydaani nasqun uu gafkii ka baxo gafkii buu ka noqday nadaaminyo istikfaar iyo tawba yuu la yimid wastaqsad ilaah buu rido ka dalbay suqila qalbuhu intaa markuu isku daray yaa qalbigii loo soofaynaya oo dhibicdii madoobay baa laga tiraya wain saada marka markuu noqon lahaa ma noqonin dembi labaad buu galay saadad dhibicdii madoobay yaa badanaysa xataa taklu ilaa ay ka xirto qalbahu qalbigiisii u fadaalika raan mirirku waa ka aladii raanka u qaala allaahu eba yidhi kalaa waxaa hubaala bal raana inuu dabooloo miririyey calaa quluubihim laabyaalkooda korkeeda maa gefka ay kaanuu fi dunyaa adduunyada ku ahaan jireen yagsibuun kuwa galabsada wey wa qowlih nabiga hadalkii sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi itaqi illaah eebba ka baq xaysu maa meela la meeshii aad kunta ahaatidba warkaan war weyn wey itaqi llah xaydumaa kuntu waxaa weeye masaajidka inta lagu jiro in la is uruuriyo la weyso qabo hawradu ha surnaato qiblada foolka la aadiyo qur-aan iyo darsi la dhageyso waa loo badanya laakiin suuqa markii la joogo so ilaah suuq looga cabsada ma ilaah ma waxaa lagu yaqaanaa keliya masaajidda gurigaaga haddaad joogtidna gurigaagii haddaad joogtidna ilaah uga cabsan maysid miya marka qofka muuminkaa gurigiisii hadduu joogo iyo hadduu masaajid joogo iyo hadduu suuq joogo waa isku mid mar la arkaba naftiisuu kontaroolanayaa xumaana kala dagaalamayo kolka itaqilaa xaydumaa kunta waa war weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha eebba ku galladaysay jawaamixul keli ayaa kamida hadal lafdigiisu yarya laakiin macnihiisu badan yahy meel alle meeshaad joogtidba eebba uga baq sayd cumar radia allahu canhu waa inoo iman doontaa qisadiisa markuu ka madiinu ka yid markuu soo aado markuu buuraha dhaxa jooga cusbaan agteeda markii la marayo waa la baahday waa la geed baa la hargay iyadoo la daalan yahay ayaa wiil reerihii meelaha degnaa oo ari buuraha daajinayay baa arigii ka soo daadiyey buurta ka soo riday cumar oo geedkii joogu ugu keenay markaasuu yihi cumar yaa khulaam war yaa wiilow ariga neef naga gad ka mida markaasaa wiilka yihi maalig mi mamluuk baanahay aniga iyo arigaba isku nin baa nale aniga iyo ariga nin baa isku kaa nalaho nin wax gadi karaa miyi runta male markaasuu yihi waxba meehe hadduu sayidkaagii ku yihahdo haway neefka arigaa ilaa ninkii xoolaha waa u tirsan yihiin durwaabaa la tegay dheh si cumaru waa imtixaanayo waxaad tidhaahdaa neefka ariga ka maqan maanta dhul waxoon markaasaa wiilkii yihi ayna allah amar gaaruu ku dhacdana markaad leedahay odagii adiga been ha loo sheego ilaahna xaggee ku xisaabtay cumar baa iska ooy socodkii baa la baajiyey gurigii baa la tegey ninkii wiilka lahaa baa loo tegey wuxuu cumar yihi wax kastaba ha igu kalife wiilkan iibi kolkii lacag laga dhalkiyey ninkii wiilka lahaa uu iibiyey kolkuu iibiyey uu yidhi catabtuka liwajillah adoo kale oo saas ilaah u yaqaan inaan xoreeyo waa rabay xurbaad meeshaa doontana aad rabbigaana caabud adiga rabbi laydiinma dhexeeyo xilkii kao dhan basuul waa iman doonto itaqila xaydamaa kunta sidoo kale sayd cumar yaa buu lahaa marka la seexdo buu magaalada madiina kontarooli jiray waa wareegi jiray dadku waxaan dhegeysan jiray muxuu dhegeysanaya cumar si xun buu yeelay si fiican buu yeelay qof baa oynaaya laba isdulmaysa gabadhiiyo hooyada tusan ayuu dhegeystay xoogaa neefafay lahaayeen marka caanaa laga soo lisay neefafkii markii laga lisay caanihii yay habarta tiri caanuhu waa yar yihiin hala iibgeeye waxoogaa biyaha ku dar markay tihi waxoogaa biyaha ku dar yay tihi biyo haddii lagu daro caano biyo lagu daray suuq in la geeyo oo caananimo loo gataa ma banaana gabadhii baa tiri wadaaddii baa ku qanci weyday masaladii oo waxay tihi oh, yaa ina sheegayo maadigaa dhahayo caana biyaan kusoo darnay cumarse see ku ogaanaye caano biyo lagu daray dhegeysanaya cumar markaasay tihi gabartii fain lam yaraanaa cumaru hadduusanna arkayn farabu cumar yaraanaa cumar gurigii buu calaamaystay subxadii buu ku soo kallahay gabadhii wiiluu dhan uu ku daray oo siiyey gabadhii caasim buu ku daray ibni cumar gabadhii gabaday dhashay cumar ibni cabdilcasiis bay dhashay khaamisu lkhulafaa raashidiin gabadhii gabadheeda cumar ibni cabdilcasiis bay dhashay idan itaqilaa xayta maa kunta warweyn wey waxa weeye meela meeshaad joogtaba inaad eebba uga bakdo wey itaqila eebbaweyne ka cabso xaysumaa meelalla meeshaad kunta ahaatidba wa atbixi sayi maani hadday kaa timaado waxaad ka dabageysaa alxasana wanaag qof baad u gaftay u tagay uhay ku sabeen nabar baad ku dhufatay iga goosadhe nabarkaaga waxbaad ka hadlaysay adiga markiiba ka daba tag waad bixisayiya xumaantii raaci alxasanata wanaag markaad ka dabageyso tamxuhaa xasanadii baa sayaadii tirtiraysa wa khaaliqi innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin dabeecad xasanin wanaagsan wey oo adigaba waad jeceshahay in dabeecad macaan lagugula dhaqmo been laguu sheegin ballan lagugu furin waxa laguu diidin yaad adigaba jeceshahay sidaad naftaada u jeceshahay muslimkaoo dhan ba u jeclo haddaadan saas ahayn iimaankaagu waa dhaawacay laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi caafimaad iyo ladnaan iyo wanaag waxalla waxaad naftaada u jeceshahay muslimiinta kale walaalahaa la jeclo waa ilaa iimaankaagii baa dhaawacan min ajli haada sidaa daraaddeed waa yaxiishu lmuslimu qofka muslimka waa nool yahay caamilan isagoo shaqaynaya daa'iman weligii yaalihi calaa taadiibi nafsihi naftiisa edfinteeda korkeeda yuu daa'iman waabadan ka shaqeeya wa taskiyatiha naftiisa hufideeda wuu ka shaqeeya wa tadriirihaa naftiisa dhaqideeda yuu ka shaqeeya in hiya nafta awlaa man shaykan ugu owlaysan wey yu-adab la edbiye wey oo markaa dadkale iyo caruurtaadi iyo in kaloo xumo samaysay ku qaylinaysa naftaada baa xaq u leh waxaad edbiso oo wanaajiso oo huubto naftaada ugu xaq leh id hiya nafta maa awlaa man axadkan ugu xaq badana yu-adab la edbiyo oo fa yaakhuduha naftiisii buu qabanaya muslimka bilaadaab adab buu ku qabanaya almusayikiyati adabtii almusakiyati hufaysay lahaa nafta waalmudahirati tii dhaqaysay liadraaniha nafta mirirkeeda uskakeeda kamaa yujanibuha siduu nafta uga dheeraynayo kulama shay kulligii yudasiha nafta xumeeya wa yufsiduha khariba min sayi lmuctaqadaat caqiidooyinka xunxun ee shirkiga iyo wasaniga ah wafaasidi laqwaal hadalyaal kuwooda kharibsan ee been iyo baatila walafcaal ficilyaalka xunxun ee kufri iyo wax lamida yujaahiduha muslimka naftiisii buu la dagaalamayaa leyla habeen nahaara maalin wa yuxaasibuhaa waa xisaabaya muslimka naftiisa fii kulli saaca saacad la arkaba dib u xisaabtan walxifaadii lagu abuuray iyo wixii kale ee samaynaysay yaxmiluhaa wuxuu naftiisii ku xambaaraya muslimka calaa ficli lkhayraat wanaagyaal samayntood korkeeda wayadfacuha muslimka naftiisii buu riixaa xaggee u riixa ilaa taaca ilaa aaca eebbaweyne warkiisa yeelidiisa dafcan riixid kamaa yasrifuha sida muslimka uu naftiisa uga jeediyo can ishari balada iyo walfasaadi khariibka sarfan jeedin wayaruduha naftii buu naqaya canhumaa sharti iyo fasaadkii buu ka naqaya shada naqib wayatabic muslimka wuxuu raacayaa fii islaaxiha nafta wanaajinteeda watadiibiha nafta edbinteeda litadhur inay dhaqanto oo watasku hufnaato wuxuu raacayaa alkhadawaati taaliya sheekha khayr allahaasi naftii hala hufo oo hala daahiriyo haddii laynoogu daayo warka waxay joogi lahayd arrinta see loo dahilaa sida loo dahilaa dhegeyso kolka qodobaa lagu sheegay la tiriyey qodobka ugu horeeya ee nafta lagu daahiriyo ee lagu hufo attawbatu eebbow noqosho wey eebbow noqosho wey walmuraadu ulajeedada minha towbad looga muraad leeyahay atakhali ka faraxalasho wey banaankaa looga baxo can saa'iri dunuub dembiyaal dhammaantood laga dhex baxo iyo walmacaasi alla khilaafin wanadam qoomamo iyo shallayta wey can kulli dembin dembi kulligii xaggii laga qoomamoodo dembigaas oo saalifin hore loo sameeyey walcasmu gooyn wey oo niyo ahaan la gooyo calaa cadami alcawda u laabasho inayan jirin ila dembi loo laabto fii muqbali lcumri cimriga soo socda wey wadalika arrinkaasna biqowlihi tacaalaa rabbi hadalkiibaa u daliila yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow tuubuu u noqda ilallaahi eebbaweyne u noqda towbatan noqosho nasuuxan wanaagsan casaa rabbukum rabbigiina mudan markaa towbo wanaagsan rabbi u noqotaan an yukafira inuu eebba qariyo cankum xaggiina sayi-aatikum rumaanyaalkiina oo wayudkhilakum uu idingeliyo jannaatin beerayaal ay tajrii dareerto min taxtihaa beerta guryaheeda iyo geedaheeda hoostooda alanhaad webiyaalkii afarta ahaw wa qaala wuxuu kaloo yihi rasuuluh wa qowluh eebba weyne hadalkiisa wa tuubuu u noqda ilallaahi eebbaweyne u noqda jamiican saad u dhan tihiin ayuha almu'minuun intiina eebba rumaysayay haddaad eebba u noqotiin lacalakum idina mudnidin tuflixuun inaad adduun iyo aakhiraba ku liibaantaan wa qaala rasuulu eebba weyne rasuulkiisii wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama yaa ayuha annaas ummadduu nabiga la hadlaya dadow dhammaanta tuubuu noqda ilallaahi eebba weyne u noqda fa inii aniga rasuulkaa atuubu waa noqda ilayhi ilallah eebbaweyne waxaan u toobadkeenaa fil yowmi halka maalin gudihiisa mi-ato mara boqol goor marka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu maalintii waageedii baryaba boqol goor eeba ku sabancelay maalintii waageeda baryaba boqol goor baa nabiga eeba ku sabanxiraya gafku ka noqonaya isgalay waa isaga calayhi salaatu wasalaam waa khuduu bay ka tahay inagana tacliim bay noo tahay kolka markan uu nabiga yowmiya boqol goor ilaa u toobadkeenayo inagu maxaanala gudboon inaynu maalinkii malyan goor toobadkeen ilaa inagoo dhan baaba dembi ka samaysan afar iyo labaatan kasa dembi baynu ku jirnaa markaasaa nabiga yihi yaa ayuha annaas dadow dhammaanta tuubuu towbadkeena ilallaahi eebba weyna u towbadkeena fa innii aniga rasuulka atuubu waa towbadkeena ilallaahi eebbaweyne filyowmi maalintii gudaheeda mi-ata mara boqol goor wey wa qowlih nabiga hadalkiisa uu yihi man taaba qofka eebba u noqda qabla an tadluca shamsu qoraxda intaydan ka soo bixin min maqribiha meesha hadday u dhacdo taaba allaahu ilaah waa towbad aqbalaya calayhi korkii wa qowlihi nabiga qowlkiisa uu yihi ina allaha eebbaweyne casakaadka addoommadiisa wajalla weynaaye yabsud eebba waafidiya yadahu gacantiisa bileyli habeenkii liyatuuba inuu towbad keeno musiiu nahaar maalintii kii xuma falay wayabsud eebba weyna waafidiya yadahu gacantiisa binnahaar maalintii liyatuuba inuu soo noqdo musiiu leyl habeenka kii xuma falay xataa tatluca shamsu intay qoraxda ka soo baxdo min maqribiha maqribi shamsi meeshaa deeray u dhacday wa qowli nabiga hadalkiisa lallaahu weyne ba ashaddu daraasha badan farxan ku farxid bitawbati cabdihi weyne addoonkiisa addoonkaa noqoshada u eebba u noqday eebbaa ku farxid badan addoonkii almuumin ee eebba rumeeyey min rajulin nin fii ardin dhul gudihii ku sugan arladaasoo dawiyatin idla ah wax jooga aan la arkin oo bahgooyaa muhlikatin qofkii taga dilaysa macahu waxaa la jiray addoonka raaxilatuhu gaadiidkiisii calayhaa raaxilada korkeeda waxaa fuula tacaamuhu raashinka cuni lahaa wa sharaabuhu biyuhu cabi lahaa fanaama waa seexday markuu daalay fastayqada waa toosay intuu toosay waa fakatay waqad dahabat isagooy ka tagtay daabadii gaadiidkii buu wataa meeshuu isla wey baadiya biyo wuxuu watayna neefku kor fuula neefkii waa dhaqaaqay fatalabaha hurdaduu ku dahay neefkii buu luku raadiyey xataa adrakahu lxatashu markaasaa isagii oon haleelay xataa adrakahu lxatashu oon baa haleelay uma qaal neefkii waa ka sabray oonna waa u yimid haddaba weys dhiibay aakharuu ku talagalay geedkuu ka soo kaxa seexday wuu yidhi geedkii tag iska seexo halkaas ku nafbax huma qaal wuxuu yihi arjicu waa laabanaya ilaa makaani geedkii awalaa seexday baanu noqonaya alladii makaanka aan kuntu ahaa fiihi makaanka gudihiisa fa anaamu wayska seexanaya xataa amuuta ilaa aan ka dhinto geedkiibuu ku soo noqday fawalaca ra'sahu madaxiisiibuu wuxuu dhi kor saaray calaa saacidihi baasaan yeeli jirnay gacantiisii ayuu barkin ka dhigtay liyamuuta inuu dhinto aakhari u jahaystay inaha markuu isku qabtay waa daalana waana omana iyadiioo kor taagan buu arkay xaggee ka aragteen farxidka weyn fastayqada waa baraarugay wa cindahu isagay agtaagan taagan tahay khaa'inatuhu neefkii gaadiidka ah ee ka baxsaday ee uu soo waayey baaba agtaagan allaa usoo naqay wa calayha alaabtii kama lumin calayha ala daaba daabadda korkeeda waxaa ku sugan zaaduhu sahaydiisii wa dacaamuhu cuntadiisii wa sharaabuhu biyihiisii fallaahu eebbaweyne baashadu daraasho badan faraxan ku farxid bitawbati alcabdi addoon alla u noqoshadii addoonkii almuumin iyo eebbe rumeeyey min haadaa ninkaas dhimanayey ee dib u soo noolaaday biraaxilatihi gaadiidkiisa iyo wasaadihi uu ku farxay wamaa ruwiya wixii la wariyey waxaa la wariyey min ana almalaa'ikata inay malaa'igtu hanaad u hambaliyeyso aadam aadam bay u hambalyeysay bitawbatihi goortu eebba u noqday lamaa goortii taaba eebba weyne uu towbad aqbalay calayhi aadam bay u hambalyeysay kolka qodobka koobaad ee nafta lagu hufo atawbatu wey qodobkii labaad dhegeyso ba almuraaqaba ee ba ilaalin wey oo bal marka horeba waxaanaad ku hadlaysid ama ficila samaynaysid intaadan kuna hadlin wixii hadala samayna wixii ficila miisaanka saar waxaad tidhahdaa waxaa kan inaad tidhaahdi aada rabtid ama inaad yeesha aada reebtid eebba maka raalliba diintu ma ku ogosha rasuulka ma ku baray mase maya maya hadday tahay iska daa ha isbaabiine iska daa hadday diinta ku ogoshaa inay sameen ba almuraaqabatu ilaalin wey waayo muraaqaba waxaa la yihaa an yaakuda almuslimu in qofka muslimka ah uu qabto nafsahu naftiisa bimuraaqabatiillah eebbaweyne ilaalintiisa tabaaraka eebba heblaha watacaala eebba korahaye wayulsimuha waa inuu laasimsiiyo iyaha nafta fii kulli laxda ilbiriqsi la arko dhammaantii gudihii min laxadaati ilxaya nolosha ilbiriqsiyadeeda kamida hataa yatima ilaah uu dhammaystirmo lahaa nafta alyaqiin run biana allaaha eebbaweyne muطalicun inuu daalacanayo calayha nafta korkeeda caalimun inuu eebba yaqaan biasraariha nafta waxa ku qarsoon raqiibun inuu eebba dhowraayo calaa acmaaliha nafta camalkeeda camalkaa korkiisa qaa'imun inuu eebba dultaagan yahay calayha nafta korkeeda wacalaa kulli nafsin nafla arkaba eebba waa dultaagan yahay bimaa kasabad waxay naftu samaynayso uu ku dultaagan yahay wa bidaalika sida aan tilmaanay bay tusbix naftii waxay noqon mustaqriqatan mid ku maashaysan bimulaaxadati jalaalillaahi eebbaweyne weynigiisa milicsigiisa iyo wa kamaalihi eebbaweyne kaamilnimadiisa shaaciratan waxay naftii dareemi bilunsi weheshi fii dikrihi eebbaweyne xuskiisa la weheshado waajidatan waxay naftii heli alraaxa raaxay heli fii taacatihi eebbaweyne taacadiisa lagu raaxaysto raakibatan waxay nafti jeclaan doontaa fii jiwaarihi eebba weyne darisnimadiisa muqbilatan waxay nafta qaabili doontaa calayhi eebba weyne korkii muuridatan waxay ka jeedsan doontaa camaa siwaahu wixii eebba ka soo haray idaylkii wey wa haadaa arrinkaa aynu sharxnayba macnaa islaami ilwajhi wejigii toosintiisiya fii qowlihi tacaala ilaa uu ku sheegay hay-adiisa gudaheeda waman axsanu yaa ka wanaag badan diinan diin ahaan minman qof yaa uga wanaag badan aslama wajhahu wejigiisii hogaamiyey lilaahi eebba weyna u hogaamiyey wahuwa isaga oo muxsinun wanaag falayow wa qowlih eebba weyne qowlkii subxaana eebba ceeb la-aan badana waman qofka yuslim hogaamiya wajhahu wejigiisa ilallaahi eebbaweyne u hogaamiya wahuwa isaga oo muxsinun daacada faqad waxaa dhaba istamsaka inuu qabsaday bilcurwati mareeg alwusqa ee sugnaan badan wahuwa saa aynu tilmaanay aynumaa kii naftiisii wey uu dhacaa dadka ugu yeeray ilayhi isaga allaahu eebbaweyne tacaalaa korahaye fii qowlihi eebbaweyne qowlkiisa gudihiisa weebba yiri waxlamuu ogaada ana allaha eebba weyne yaclamu waa ogyahay maa fii anfusikum nafafyaalkiina gudaheeda waxaa ku sugan baa eebba ogyahay facdaruuhu haddaad addoommihii tihiin eebba iska ilaaliya wa qowli eebba weyne qowlkii wuu arrinkaa ku sheegay wa kaana allaahu eebba wuxuu noqday calaykum korkiina raqiiban eebba ilaalinaya wa qowli eebba weyne hadalkii subxaana eeblaha wamaa takuunu rasuul allow ma aatid fii sha'nin arrin weyn gudihii kuma sugnaatid wamaa tatlu mana akridid minhu min ashaani arrinkaa weyn min qur'aanin qur-aan ma akridid walaa tacmaluun idinka ummaddaa ma camal fashaan min camalin camal ilaa intaa hadday midun jirto kunna annaga eebaa waxaan noqonay calaykum idinka addoomaha korkiina shuhuudan inaan idin arkayno itufiduuna markaad dhex fiihi arrinkaa gudihiisa wa qowlih eebbaweyne hadalkii wa qowlih nabiga hadalkiisii wey sala allahu calayhi wasalama uu yihi an tacbud allah ixsaankii markii la weydiiyey ixsaan waxaa la yira an tacbud allah inaad eebba caabudid kaanaka sidii adiga oo taraahu eebba arkaayo fain lam takun haddaadan ahayn taraahu eebba mid la arkaaya fa inahu eebba yaraka ku arkayo wahuwa nafsuma kii naftiisii wey daraja ay qaadeen caleyhi korkiisa asaabiquun akhyaartii horeysay alawaluun ee horeeyo min salafi haadihi alumma ummadaanotana akhyaarteedii horeysaya salafkii asaalixi ee suubana id akhaduu waa qabteen bihi arrinkaa muraaqabada bay anfusahum naftoodii ku qabteen xataa tama ilaah uu dhammaystirmay lahum iyaga alyaqiin ay yaqiin gaareen oo wabalaguu ay gaareeno darajata almuqarabiin kuwii eebba loo dhoweeyey darajadood bay gaareen wahaa hiya waana taas dii aahaaruhum raadadkii iyaga laga wariyey tashhadu lahum arrinkaas ayay u qiraysaa wallaahu aclam